bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mxamd وعlى آlih وصaxbih أجمaعيin ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siiraة الrasuul lilxaafid ibni kaثiir raximah اllahu tacaala غaswaة اlkhandq ayaan joognay ayb wuxuu ka soo hadlay dagaalkaas muqadamo yar ama gogoldhig yar buu ka bixiyey waxa uu yidhi wakaanat fii sanata hamsin fii shawaaliha wa kaanad waxay ahayd caswat اlkhandaq fii sanata hamsin sanadii shanaad fii shawaalihaa bisheedii shawaal cala asaxiixi sida saxiixa marka aan ku soconno min qowlay ahli اlmaqaasi wasiyar duulaamada nebiga iyo siirada nebiga dadka ka sheekeeyo labadooda qowl ka saxiixa marka aan qabsanno waddaliilu calaa dalika daliilka arrinkaa korkiisa waxa tusayana waxaa weeyaan annahu laa khilaafa khilaaf kama jiro anna uxudan dagaalkii uxud kaana fii shawaal inay ahayd min sanata alaain sanadkii saddexaad inay ahayd waqad taqadama maa dakarahu ahlu اlcilmi waqad taqadama waxaa hormaray maa dakarahu ahlu اlcilmi ahlucilmiga wixii ay sheegeen bilmaqaasii ku cilmi leh maqaasida nebiga anna abaa sufyaan abuu sufyaan waacadahum inuu ballamiyey ou la ballantamay alcaam almuqbila sanadkiis xigay sanadkii uxud ay dhacday sanadii saddexaad ay dhacday shawaal shaki waxaan ku jirin abuu sufyaan inuu ballamiyey muslimiintii sanadka xigo ballanteennu waa beder waacadahum alcaama almuqbila badran <clears throat> ay fii badrin buu ku ballamiyey waannahu sala allahu calayh waalihi wasalam nebigu kharaja ilayhim inuu u baxay faaklafuuhu way u gooyeen marka oo iyagiibaa ballantii ka baxay liajli jadbi tilka sanati sanadaa abaarteeda darteed fii bilaadihim ka jirtay fata'aharuu way dib mareen ilaa haada alcaam sanadkaas dib bay u dhaceen ayb sanadkaa ay dibka u dhaceen marka muxuu noqonayaa sanadkeena kii afaraad buu noqonaya uxud waa sanadii saddexaad bishii shawaal sanadii saddexaad bay dhacday sanadii ku xigtay baa la ballamay tii afaraad bay noqonaysaa tii afaraad markii la ballamay abuu sufyaan ma imaaninoo abaar iyo waxbuu ku marmarsiyooday uu markaa ku baaqday sanadkii afaraad sidaa buu ku tegey kii shanaad waa marka kan ay yimaadeen oo dagaalkii khandaq saasay ku tahay sanadii shanaad qaala abuu muxamed ibnu xasmin alandalusiyu abuu muxamed ibnu xasmin waxa uu yidhi abuu muxamed cali ibnu xasm alandalusi culimmadii andalus uu ka mid ahaa dadkii daahiriyada fuqahadooda waaweyn buuna ku jiray ibnu xasmi marka waxa uu yidhi fii maqaasiihi kitaab uu maqaasida nebiga ka alifay haadaa qowlu ahli اlmaqaasi kan waxa uu yidhi waa qowlka ahlu maqaasida dadka nebiga duulaamadiisa ka sheekeeyo qowlkoodii weeyaan uma qaala oo sanadii shanaad inay tahay yani uma qaala waxa uu yidhi wاsaxiixu اladii laa shaka fiihi sida saxiixa ah oo shaki aanay ku jirin annahaa fii sanata arbacin sanadii afaraad inay dhacday baan shaki lahayn buu yidhi wa huwa qowlu muusa bni cuqba muusa bni cuqba qowlka ou qabo muuse bni cuqbana waa shuyuukhu shuyuukhi albukhaari waa ninka imaam maalik siirada uu ka qaatay ayb waa imaam weyn waayo kitaab yar buu leeyahay maqaasi muusa bni cuqba la yidhaahdo ayb uma اxtaja ibnu xasmin ibnu xasmin wuxuu xujaystay oo deliil ka dhigtay bixadiidi ibni cumara xadiidkii ibni cumar ee ahaa curidtu cala اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama nebiga ayaa la ii soo bandhigay yowma uxud maalintii uxud ayb wa ana bnu arbaca casharata anoo afariyo toban jir ah falam yujiznii nebiga ima ogolaanin oo ima socodsiinin wa curidtu calayhi waa la ii soo bandhigay yowma alkhandaq maalintii khandaq wa ana bnu hamsa cashrata shan iyo toban jir anoo ah fa ajaazanii waa i oggolaaday nebiga ayb marka hadduu wuxuu isagoo afariyo toban jir a ah la diiday khandaqna shan iyo toban jir asoo ah, ah la oggolaaday wuxuu leeyahay meesha waxaa ka soo baxaysa khandaq inay sanadii afaraad dhacdo fasaxa waxaa ansaxay annahu lam yakun baynahumaa inuunan u dhexaynin labadaa dhexdooda ilaa sanatun waaxida hal sanad maahani faqad oo keliya qultu ibnu kaiir marka waxa uu yidhi hada alxadiiu xadiidkan ibnu xasmi xujaystay muqharajun fi saxiixayni saxiixaynka ayaa lagu soo bixiyey oo bukhaari muslim baa wariyeen walaysa yadullu mana tusayo calaa ma dacaahu ibnu xasmi waxa uu sheegtay ma tusaayo uu yidhi lianna manaada ijaasati alxarbi oggolaanshada dagaalka laysu ogolaadaa shayga ay ku xidhan tahay kaanat cindahu agtiisu waxay ahayd hamsa casharata sana shan iyo toban bay ahayd fa kaana nebigu wuxuu ahaa laa yujiizu inuunan ogolaanaynin oo usan socodsiinaynin man lam yabluqhaa qofkaan gaarin waman balaqahaa qofkii gaarana ajaazahu waa socodsiinayey falammaa lam yakun ibnu cumara ibnu cumar markuusan noqonin yowma uxud maalintii uxud miman balaqahaa dadkii shan iyo tobanka gaaray maadaama uusan noqonin lam yujizhu ma oggolaanin walammaa kaana markuu ahaa ibnu cumar qad balagahaa inuu gaaray da'dii uu nebigu ku oggolaanayay dagaalka in lagu galo yowma alkhandaq maalintii khandaq ajaazahu waa oggolaaday walaysa yanfii haadaa <coughs> walaysa yanfii haada kan ma diidaayo an yakuuna qad zaada calayha inuu ka ziyaaday afariyo tobankiinuu ka batay sanatan sanad ow sanatayni ama labo ow alaaan ama saddex ow akara min dalika <clears throat> fakaأnnahu qaala xadiidku marka wuxuu la mid yahay waaba isagoo yidhi curidtu calayhi nabigaa la iisoo bandhigay yowma alkhandaq maalintii khandaq wa ana baaliqun yacnii han iyo tobanka sano ayuu wuxuu ka wadaa qaangaar buu ka wadaa inuu han iyo toban gaaray anuu qaangaaray buu ka wadaa marka wuxuu leeyahay maalintii khandaq nebigii baa la ii keenay wa ana baaliqun anoo qaangaaray marka qaangaarku wuxuu noqon karaa inuu laba sanaba sii qaangaar ahaa sanad inuu sii qaangaar ahaa intuba waa dhici kartaa <clears throat> ow amase min abnaa'i alxarbi anoo dadka dagaalamo ah ayaa nebigu yacnii ayaa la ii soo bandhigay maalintii khandaq isaga marka ibnu katiir wuxuu leeyahay khulaasatulqowl shan iyo tobanka da' looma jeedee qaangaarkaa loo jeeda marka maalinkii uxudna ibnu cumar qaangaar ma ahayn maalintii khandaqna qaangaar waa ahaa qaangaariddiisaas marka waxaa dhici karto inuu laba sano qaangaar sii ahaa hal sano inuu ahaa intuu waa iska suurtagal marka deliil qisada loogama dhigan kara saas buu leeyahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhaheen xaafid ibnu xajarna uu rajaxay in la jamcin karaba oo la dhihi karo ibnu cumar afar-iyo toban jir ayuu ahaa maalintii uxud oo sanadii afar-iyo tobnaad buu markaas galay yowmulkhandaqna wuxuu ahaa iyadoo sanadii shanaad ahayd ayuu han iyo toban oo han iyo tobankiibuu sii dhammaysanayey kolkaa marka waxaa ka soo baxayani afariyo tobanka uu sheegaayo bilaaw bil iyo wax lamid uu ka qabay markaas isagoo afariyo tobankii madaxa geliyey ayaa nebigu diidey afariyo tobankiibuu dhammaystay hal sanaa meeshaas ku tagtay tii afaraad shan iyo tobankiiba u galay waa sii waday laba-iyo toban bilood markuu shan iyo tobanka ka sii bixi rabo ayaa dagaalkii khandaq uu dhacay marka midna sanadka awalkiisii waayo midna sanadka aakhirkiisa sidaa in loo jamciyaa fiican ibnu kaiir laakiin waa diidaya isaga nadar iyo waxbaa ku jira uu leeya laakiin sida isagu sheegaya sidaan baa ka fiican oo aada looga fahmi og yahay ayb waqad qiila waxaa la yidhi innahu kaana yowma uxudin maalintii uxud wuxuu ahaa nebigu wuxuu ahaa ibnu cumar fii wali raabicata cashara han-iyo toban awalkeed ayuu ku jiray min cumurihi cumrigiisa wa yowma alkhandaqi maalintii khandaqna fii aakhiri alkhaamisata cashara han-iyo tobanka aakhirkeedii buu ku sii jiro waaba ka sii baxayay han-iyo tobanoo lix-iyo toban buu usii socday ayb wafii hada nadarun daymaa ku sugan buu yidhi walawalu aqwaa midda horaa xoog badan fi nadari marka la fiiriyo liman amcana qofkii aad u fiiriyo xadiidta wa ansafa insaafna sameeyo wallaahu aclam khulaasada marka waxaa weye haswatulkhandaq sannaddii shanaad bay dhacday warkan ibnu xasmi uu keenayna saasaa looga jawaabay awalu raabica cashara ama inuu ku jiray iyo aakhiru alkhaamisa cashara ama in la yidhaahdo shan iyo tobankaa qaangaar laga wadaa ayb oo han iyo toban markuu leeyay waan qaangaaray unbuu ka wadaa marka inuu lix iyo toban jirba ahaa laga yaabaayo laba sano sii qaangaar ahaa ayb xadiidkana marka fiqiga ku jira waxaa weeyaan dadku han iyo toban sano waa ku qaangaari karaan ayb calaamaat اlbuluuq ayb waxaa ka mid a ah han iyo toban inuu ku qaangaaro shahwadii inay ka timaado timaha hoose inay usoo soo baxaan saddexdaas calaamo naaguhuna inay xayd uu ka yimaado ama inay han iyo toban gaarto marka sagaal sano haddii xayd uga yimaado qaangaara loo ictibaarina sagaal ka yar haddii dhiig iska socdo qaangaarkaas lagama tirinayo mid jirey wax lamida mida uu ku socdo ayuu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dagaalka inaan loo kaxaysanin ilaa qof qaangaar ah maaha oo ilmaha yaryar inaan dagaal loo kaxaynin ayb taasaa laga qaadanaya oon weli qaangaarin ayb wuxuu yidhi marka wa kaana sababu gaswati اlkhandaqi ana nafran min yahuudi bani nadiir wa kaana wuxuu ahaa sababu gaswati اlkhandaq duulaankii khandaq markuu muqadamana ka bixiyey sanadkii uu dhacayna sheegay sababtii keentay buu kuu raacinaya wa kaana sababu gaswati اlkhandaq duulaankii khandaq la dhihi jiray sababkiisu wuxuu ahaa ana nafaran dad oo min yahuudi bani nadiir ah reer bani nadiir yahuuddoodii ahaa alladiina kuwaasoo ajlaahum sala allahu calayh waali wasalam nebiga uu u qixiyey min almadiinati uu ka qixiyey ilaa khaybara uu u qixiyey kamaa qadamnaa saan soo hormarinnay wahum ashraafuhum jamaacadaasuna waxay ahaayeen odayaalkoodee ka sallaami bni abilxuqayq wa sallaami bni mishkam wa kinaanata bni rabiic saddexdaa nin iyo wahayrihim oo kale kharajuu ilaa qurayshin quraysh bay u baxeen bimakata maka ayay u aadeen fa alabuuhum waxay aad ugu tirtirsiiyeen way kiciyeen calaa xarbi rasuulillaahi nebiga dagaalkiisii bay ku kiciyeen quraysh wawacaduuhum waxay u ballan qaadeen min anfusihim naftooda waxay ugaga ballan ballanqaadeen annasra inay u gargaarayaan annaga haddaan yahuudnaana waa idin garab siinayna fa ajaabuuhum markaa waa yeelay oo way ajiibeen quraysh waa yeeshay uma kharajuu ilaa katafaana khatafaan bay u tageen haddana waa qolo weyn oo yani carabta ka mid ahayd khatafaan ayay u baxeen fadacowhum waa u yeereen fastajaabuu lahum waa yeeleen aydan wa kharajat qurayshun quraysh way soo baxday waqaa'iduhumna abuu sufyaan uu yahay ibnu xarbin abuu sufyaana bnu xarbin wacalaa qadafaan qadafaanna cuyaynat bnu xisnin oo qaa'idkoodu yahay kulluhum dhammaantood ayaa baxay fii naxwi casharati aalaafi rajulin toban kun oo nin ayay ku soo baxeen yacnii dad toban kun oo nin ku dhow dhow ayay ku soo tageen ku soo baxeen marka ciidan aad u fara badan bay isku geeyeen marka quraysh waad arkaysaa marka carab iyo quraysh iyo yahuud iyo waxa dhan <clears throat> yahuuddu iyada marka hoos bay waxaan ka hurinaysaa markaa sidaabay yeeleen waxay ku tusaysaa marka arrinkan waa sababta kicisay dagaalkii khandaq sababka keenay ayb yahuud marka cadowtooyada ay qabto daa'iman oo ay mar walba muslimiinta u qabto yay tusaysaa iyo nidaamka ama qaabka ay acdaa'da rasuulka ama acdaa'u rusul sida ay hadba yacni usoo kickicinayso ayb oo marna aynan uga daalaynin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dagaalka ay la dagaalayaan saysan uga noogaynin xataa hadday iyagu tabar beelaan wixii kale ee xoog leh ayay soo adeegsadaan waa markii ay tabar beeleen hadda wakhtiyadii boqol sano ka hor markay tabar beeleen <clears throat> waa tii marka ay kiciyeen muslimiinta ay ku kiciyeen nimankii marka roomaanka ahaa ama yurub ha noqdeen iyo kuwan kale marka maraykanka ayay ku kiciyeen taasayna ku shaqaystaan ilaa iyo hadda ayb oo <clears throat> iyaguna marka ay isku soo saareen ayb marka mar walba cadow taagan waayo allahna yidhi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay wayascawna fi اlardi fasaadan dhulka dhexdiisa inay fasaad un ku wadaan laakiin alla wuxuu yidhi kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah wayascawna fi lardi fasaada wallaahu laa yuxibu اlmufsidiin ayb marka iyagoo nebiga xaqnimadiisa yaqaano cilmi leh ayay mushrikiintaas ayay dhoodhoobayaan wax aan jirin wax ah ayay wax ka dhigaayaan ayb xaqiiqdii iyo wixii jiray ayay dadka ayay ka indhasaabayaan walidaalika markay intay baxaan culimmadooda maka ay tagaan oo quraysh ay tiraa annaga iyo moxamed yaa diin ku taagan oo kitaab haysto oo khayr badan markaasay waxay dhihi jireen idinkaa ka fiican ayb alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti wالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaaءi ahdaa min aladiina aamanuu sabiila waxay leeyihiin kuwaan oo mushrikiintaa kuwaan ka toosan oo ka jid toosan waana yaqaanaan hadda nebiga tilmaamihiisii baa towreed ugu yaallo marka mushrikiin bay buunbuuninayaan sababtoo ah cadowtooyo ay islaamka u qabaan darteed wax cawaanay marka kugu buunbuuninayaan wax jiro aan ahayn ayay wax kaaga dhigayaan saa adigu unu baaba'do mar walba meel walboo muslim joogana mid uun cawaana oo ag deganay ku buunbuuniyaan ayb wax aan jirin bay wax ugaga dhigaan ayb taa marka in la ogaado la daraynsanaado <clears throat> ayb falamaa samica rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam si walbaa marka waa ku dayeen inay muslimiinta kala jijabiyaan waa ku dayeen oo isu toobi weysay cadowgoodiiay wax ka dhigaan waa kan isku dayayaan wahaakada ayb waxyaabaha marka aad qariibku ah waxaa weeyaan cadowgii isagu waxaa tanow ka shaqaynayaa laakiin muslimiintiina mar walbaa iyagu waa sii kala yani waa lasii dhilqinayaa awoodoodii iyo takaatuf iyo si aynan u yeelanin hadda yani annaga waxaan taagannahay in yacnii in si fiican loo kala dhilqiyo oo soomaalida xalkeeda laga raadiyo qolo walbaa meel in dowlad loogu sameeyo hadhowna la yidhaahdo yacnii dhib ma laha waa nabad haddii lagu helaayo dhib ma leh in la yidhahdo oo sidaa marka loo kala dhilqiyo oo yacnii qabiilkii meel deggan baadi dowlad baa tahay la yidhahda mana noqon karo dowlad qabiil meel degani dowlad ma noqon kara laakiin ujeedku waa maxay cadowgaaga inaad mar walba daciif u ahaato usluub muuqda waayo ay adeegsadaan waxay marka ummaddu wadajir ku weysana kala tag iyo inay ku hesho lagama yaabo siyaado iyo dhul ay ku soo cesho weysay wadajirna kala tag ma ku soo celi kartan marka alla wuxuu leeyahay marka sababku sidaa ayuu ahaa oo yahuud baa marka diblomaasiyadaani isku soo xireen ciidan bay keeneen marka ayb falamaa samica rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu maqlay bimasiirihim socodkooda ilayhi xaggiisa ay u soo socdaan markuu maqlay amara almuslimiina muslimiintii wuxuu amray bixafri khandaqin dhufays weyn god weyn in la qodo yaxuulu bayna almushrikiina wa bayna almadiina mushrikiinta iyo magaalada madiine kala teedo yacnii dhinaca ay ka imaanayaanoo dhan god weyn ha la qodo ayuu yidhi khandaq wa kaana dalika kaagaana wuxuu ahaa biishaarati salmaan alfaarisiy salmaan alfaarisi taladiisay ahayd markaa isagaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahi sidaan aan yeelno god weyn aan qodno difaacan ka galno ayb iyaguna markaa eh, ma soo gudbi karaan kii soo gudbo dhib ku soo gudbana annaga markaa waa iska celin karnaa markaa nebiga taladii waa aqbalay eh, yani salmaan uu soo jeediyey radia allahu canhu facamila almuslimuuna muslimiintii way sameeyeen fiihi godkaa ayay ka shaqeeyeen mubaadiriina iyagoo degdegayo ayb hujuuma alkufaari gaalada hujuumkooda kala degdegaya calayhim ay soo hujuumaan wa kaanat fii xafrihi godkaa qodistiisa waxaa dhacday aayaatun aayado mufasalatun aad loo kala dhigdhigay yaduulu sharxuhaa sharxeedu ou dheeraanayo godkan markii la qodaayay mucjisaad waaweyn ayaa dhaceen buu yidhi oo sharxeedu aad u dheeryahay wa aclaamu nubuwatin mucjizo ayaa dhacday nebiga calaamad tusaysa nebinimadiisa qad tawaatara khabaruhaa khabarkeedii oo mutawaatir noqday maxay ahayd markaa say u qodayeen oo u qodaayeen ayaa dhagax weyn baa ku yimid ay awoodi waayeen asxaabta nebigii bay u keeneen markaasuu wuxuu soo qaatay garweyntii waxbuu ka qodaayay dadka garweyntii buu soo qaatay markaasuu dhagaxu ku dhuftay allahu akbar isagoo dhahayo markaasaa dhagaxii wuxuu noqday bacaad oo kale waa kala dhacay godkii baa marka sidaa lagu qoday nebigu marka wuxuu yidhi waxaan arkayaa buu yidhi ruum iyo furus yacnii mulkigoodii baan u jeedaa ayb oo muslimiintii marka ay gacan ku dhigeen iyo khaybar iyo waxyaabahaasuu sheegay marka yacnii sidii nebigu sheegayna waa soo baxday dhagaxaasna mucjiza ka xasishay jaabirna wuxuu arkay tan labaad waxaa weeyaan jaabir ayaa wuxuu arkay nebiga oo calooshiisa dhagax ku xidhan yahay oo baahi darteed yacnii caloosha dhagax ugu xirtay markaasuu fiirin waayey rasuulkii rasuulkiibu fasax ka qaatay waa soo laabanaya buu yidhi fasax yar isii waa laabtay waa tegey gurigiisii buu aaday xaaskiibuu u tegey markaa maxaad haysaa buu yidhi waxba ma hayay tidhi waxartaas yartaa guriga joogto iyo cajiinkaas yarka un baan hayaa bis markaasuu yidhi nebiga waxaan la arki karin aan ku arkay waxartaasna gowrac cajiinkana markaa muufo ka dhig markaasay waxay tidhi rasuulka iyo qof ama labo soo wada raashinkan rasuulka kama badneen nebigiibuu marka u yimid waa u sheegay marka aayar buu ugu sheegay marka ayaa nebigu uu dadkii dhammaa u qaymiyey markaasuu wuxuu yidhi yanii ina jaabiran qad sanaca su'ran faxaya halan bikum jaabir wuxuu sameeyey martiqaade soo baxa markaasuu jaabir aad u yaabay rasuulkii iyo saxaabadiiyo toddobaatan ka badan baa soo yaa soo raaceen xaaskii baa marka aad u eedaysay oo waxay ku tiri rasuulkii iyo asxaabtii baad nagu ceebaysay markaasay nebigu markaa uu yidhi muufadayaan laga dejinin meesha tinaarka dherigan ayaan laga dejinin dabka marka rasuulkii baa marka wuxuu bilaabay inuu isugu qooyo muufadii iyo maraqii iyo hilibkii mid walba uu siiyo wax badanna waa ka soo hareen cuntadaas baa marka yartaa ilaahay u badiyey oo qoomkii dhammaa ay cuneen mucjizo kale weeyaan iyadana ad waxyaaba aad u fara badanoo marka waxyaabahaas abaa dhaceen falammaa kamula markuu dhammaystirmay godkii qadima almushrikuuna mushrikiintii waa soo galeen markaa fanazaluu xawla almadiinati madiine agagaarkeeday degeen kaabigeed kamaa qaala tacaala siduu alla yidhi id jaa'uukum min fawqikum wakhtigay idiin yimaadeen xagga kore ay idinkaga yimaadeen wa min asfala minkum xagga hoosana ay idinkaga yimaadeen qolana waa qadafaan qolana qurayshun ama qolo waa quraysh iyo wixii la socday qoladii hoosena waa yahuudi waharaja rasuulu llaahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigii waa baxay fataxasana bilkhandaqi godkii iyo dhufayskii ayuu yanii dhufays ka dhigtay oo isku dhowray wa huwa isagu isaguna fii alaaati aalaafin uu yahay saddex kun oo nin uu ku dhex jiro cala saxiixi sida saxiixa min ahli اlmadiinati oo reer madiine ah saddex kun oo reer madiine ayaa markaa nebigu uu yacni markaa dagaalkaa la socotay wa zacama bnu isxaaq ibnu isxaaq wuxuu ku andacoodow sheegtay annahu inamaa kaana fii sabci miatin toddoba boqol inay ahaayeen wa qalatun tan waa qalad buu yidhi min qaswati uxud dagaalkii uxud ka dhashay dagaalkii uxud baa markaa sidaa ahaayeen toddoba boqol ay noqdeen maadaama ulud iyo wax lamida uu kala laabtay cabdullahi bnu ubay aybqalad marka halkaa ka yimid sidaan buu yidhi marka waana sida ibnulqayimna uu sheegaya zaad ulmacaad marka kitaabkan iyo kitaabka ibnulqayim aad waxaad moodaa marka cibaaraadka xataa aaday isaga egyihiin zaad ulmacaadka iyo kitaabkan isku madrasayn ahaayeen marka wuxuu yidhi fajacaluu duhuurahum dhabarkooda waxay yeeleen ilaa salcin buurta salcin la yidhaha ayay dhabarka saareen buurta salci ayay dhabarka saareen wa amara sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu amray binnisaa'i naagihii iyo wadaraarii ilmihii yaryaraana fa juciluu waxaa la yeelay fii aaqaami almadiinati madiine qalcadaheeda ama dhufaysyadeeda ayaa la geliyey naagihii ilmihii wastakhlafa calayha madiina wuxuu ku dhaafay ibna ummi maktuum radia allaahu canhu waindalaqa xuyay ibnu akhdabna waa tegey annadriy xuyay ibnu akhdabkii reer bani nadiir ahaa ilaa bani qurayda ayuu u yimid waa ninkii reer bani nadiir qoladii la qaxiyey waay odayaalkeedii nin ka mida waa soo tegey qoladii madiine ku hartay yahuud ka hartay ayuu u yimid faijtamaca bikacbi bni asad ayuu la kulmay ra'iisihim odaygoodii falam yazal bihi kama zuulin xataa naqada alcahda ilaa uu ballankii ka baxay alladii kaana baynahu wa bayna rasuulillahi asaga rasuulka ka dhexaysa weliba ninkan wuxuu yidhi markuu saan ku yidhi war waxaan kuu hayaa buu yidhi wakhti sharaf badan fursad aad dahabi u ah ayaan ku hayaa khadafaan iyo quraysh ayaan keenay toban kun ayaa fadhisa meeshaan waa fursaddii keliya aad cagta aan ku marin lahayn moxamedow adaa maanta gudaha ku jira madiine ballanta uga baxay dhinacaaga ka soo gal markaasu wuxuu yidhi bal ji'tanii bikhaybati dahri waxaad iila timid buu yidhi wakhti xun iyo dulli aad u fara badan baad iila timid waxaanan arkaa buu yidhi daruur yacni hillaacayso oo onkodayso laakiin waxa ka da dhiig uu yahay dhiig nacam markii hore saas u kasay marka u gartay wax khayr daran waayo marka yahuud oo xaasidnimo ay ka buuxdee sidoo uun markaa ugu dhiirigelinay ugu dhiirigelinay ayuu yeelay marka isagina marka ballantii waa ka baxay bani qurayda ballantii waa uga baxday nebiga bani qurayda marka muslimiintaay ku dhex jiraan magaaladii bay dhinac ka joogaan waa qolada keliya hartay marka ila labadii qole waa la kaxeeyey wamaala'a kacbun kacab wuxuu yacnii ku darmay uu buuxiyey almushrikiina mushrikiintii calaa xarbi rasuulillahi sal l slam nebiga dagaalkiisii ayuu ku buuxiyey fasuruu bidalika arrintaa waa lagu farax geliyey way farxeen ninkii marka cahdiga ku jiray wuxuu buuxiyey ou biiriyey xarbiyiintii cahdigiisii iyo ballantiisii waa baaba'day isla markaa maxaa yeele ninka qolada uu buuxiyo uu biiriyo unbuu la mid yahay qolada adiga aada buuxisood garab u noqotood dhinacooda ka dagaalanto oo dariiqooda iyo yacnii waxa iyagu ay rabaan adiga aad la rabto unbaa la saf tahay mar walba ayb qof islaam sheeganayo haddii nebigu uu ku soo duuli lahaa berigaas oo abu sufyaan dhinaciisa uu safan lahaa oo hubka abu sufyaan la qaadi lahaa oo la qadi lahaa oo uu la dhibaatoon lahaa muxuu noqon lahaane min nebigii iyo asxaabtiisii iyo magaaladii madiine kusoo duulay ma waxaa la dhihi lahaa ninkan waa muslim dhib ma laha oo dhiiggiisa layska ilaaliya lama dhaheen sidaa mumaala'ada iyo mudaaharadu aaday u daran tahay dad baa marka waxay u celiyaan qalbiga iyo qofkan qalbigiisa ayaa la fiirinayaqofka maalkiisa iyo naftiisa ciddou siiyu yahay ayb arrintaa iyadana ijmaac baa culummadu agtooda yani kaga jira ayb marka wuxuu yidhi sidaan buu ninkan yeelay fasuruu bidalika mushrikiintii marka arrintaa waa lagu farax geliyey wabacaa rasuulu llaahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu diray asacdayni labadii sacad ibna mucaadin wabna cubaada awsii khasraj labadii nin odayaalka u kale ahaa wa khawaata bna jubayr ayuu diray oo cabdallaahi bna rawaaxa liyacrifuu lahu say ugu soo ogaadaan hal naqada banuu quraydata alcahda bani qurayda inay ballantii ka baxeen iyo in kale am laa mise inaynan ka bixin marka waa in qofkiina waa in dadka muslimiintaan ay wax hubsadaan ayagoo wax u hubsanada iska ordaan ma saxsana ama inay ku shaqeeyaan qaacidada ah shar yacnii khayr waxba kaama dhibayo shar u tooghay maxaa la samaynayaa marka midaan dembi mid dembi galay intuu kugu dhex baxsa lahay midaan dembi gelin lay oo dil taas wax saxan ma aha waalli waay iyo yacnii iyo waxaan diin ahayn qaacidada sida kale sax u tahay nin aan dembaabin oo aan wax geysanin intii la dili lahaa nin dembi ku jiraba hadduu doono ha kaa baxsado saxdaa saas oo cumarna laga wariyey radia allaahu canhu ayb oo uu yidhi alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquuba cafis in lagu gafaa ka khayr badan ciqaab in lagu gafo marka nebigu inuu hubsado ayuu doonay marka nimankaaba u diray falamaa qarubuu markay dhowaadeen minhum iyagii usoo dhowaadeen wajaduuhum waxay arkeen mujaahiriina iyagoo la qaylinaya bilcadaawati cadowtooyo iyo walqadri dhagar cadowtooyo iyo dhagar bay nimankii bannaanka usoo baxsadeenba fatasaabuu waa iscaayeen marka wanaala alyahuudu yahuudigu wuxuu gaaray calayhim lacaa'inullah yahuuddii waxay gaareen min rasuulillahi sal l slam nebigii bay caayeen fasabahum sacdu bnu mucaad sacdu bnu mucaad baa markaa caayey wansarafuu canhum waana ka soo tageen mar hadday meeshii gaartay nebigii inay caayaan ballantii bannaanka inay ka baxeen bannaanka usoo dhigaan yaa markaa meeshaa markaa waa ka soo tageen war mayaani waqad amarahum sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu amray in kaanuu qad naqaduu hadday ballantii ka baxeen allaa yafutuu inaysan ku burburinin daalika kaas fii acdaadi اlmuslimiin muslimiinta cududooda hadday nimankaa ballanta ka baxeen dadka muslimiinta ha uga argagixinina ha sheeginina ha cadayninina aad ha u cadayninina <coughs> maxaa yeele haddii la yidhaha yahuuddiina ballantii waa kaaga baxday toban kunna ay meeshan dhooban yihiin waxa hor joogaana saddex kun ay yihiin de dadkii aad baa niyadda uga sii jabay ha sheegina marka marka dadka muslimiinta xarbiga dagaalkooda iyo nabadgelyadooda labadaba haddii nabadgelyo la qaadana iyo haddii dagaal lagu jiraayaba waxay ku fiican tahay dadka ahluxalli walcaqdiga ah dadka yacnii cilmiga leh oo taladun ay ka go'do ama asxaabuulamri taladu ay ka go'do kuwaa marka in laga alla wuxuu leeyahay waإida jaaءahum أmru min اlأmni aw اlkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ilى الrasuuli waإilى uli اlأmri minhum lacalimahu اladiina yastanbituunahu minhum arrin marka cabsi iyo ku saabsan ama ku saabsan eh, arrin ku saabsan nabadgelyo in la faafiyo qof walbaa yacni bannaanada iyo cid walbaa marka lagu dhex faafiyay ma aan sababtoo ah saamayn adag buu yeelan karaa marka dadka ahlul loo dhaafaaneeyo marka nebiguna sidaabuu faro muslimiinta cududooda ha ku jajabinina oo ha ku burburinina hadday ballantii ka baxeen lianlaa yuurifa si uusan u dhaxal siinin wahnan dacfi wa an yalxanuu ilayhi laxnan inay u ishaaraan ayuu faray hadday ballanka baxyo jirto ii tilmaama unbis buu yidhi si oo dadkoo dhan ayna wax ku wada fahmaynin wa an yalxanuu ilayhi inay u ishaaraan laxnan ishaaro ay luqsan yacnii wax halxeraalo camal ah oo aad u adagoo dadka un dhugta badan ay fahmi karaan bis falamaa qadimuu calayhi markay u soo galeen qaala waxauu yidhi maa waraa'akum maxaad war haysaanoo gadaashiinna waa maxay meeshaad ka timaadeen bal igaga warrama qaaluu waxay yidhaahdeen cadalun waalqaaratu cadal iyo qaaran kuu haynacadalu waalqaaratu waa cadal iyo qaara waa nimankii bi'ri macuuno oo nebiga khiyaanay ay yidhaahdeen dad lagu dar oo diin iyo waxbaana islaa waa islaamnay dadka dad diintana bara lagu dar toddobaatankii ninba dilay taasaan ku haynay dheheen markaayb yacnuuna waxay u jeedaan qadrahum dhagartoodii biasxaabi rajiic ay dhakreen ayb facaduma dalika cala almuslimiin arrintii marka muslimiinta waa ku weynaatay cadal iyo qaara markii la yidhi dee dhegtoodii bay ka yeeraysay cadal iyo qaara sanad ama laba sano unbaa markaa laga joogaa ayb washtada alamru arrinkii waa darnaaday oo aad buu markaa arrintii ay u cuslaatay washtada almru arrinkii markaa waa darnaaday oo waxay ku yidhaahdeen saasay ugu ishaareen qaaluu cadalun waalqaaratu yacnuuna qadrahum bay u jeedaan biasxaabi rajiic ay dhagreen facaduma dalika cala almuslimiin waa ku weynaatay muslimiinta korkooda washtada almru arrinkii waa adkaaday wacaduma alkhataru khatartii waa weynaatay wakaanuu kama qaala allahu tacaala waxay noqdeen sidii alla uu yidhi hunaalika btuliya almu'minuun wazulziluu zilzaalan shadiida meeshaas muslimiinta waa lagu imtixaanay waana la gilgilay gilgilid aad u daran wanajama annifaaqu nifaaqii baa soo daahiray oo soo muuqday sida xidigii ay u muuqday wa kahura waa batay ayb dadkii awalba dibindaabyada watay waa soo muuqdeen wasta'dana bacdu bani xaariata reer bani xaarita qaarkood rasuulallaahi sala allahu calayh waali wasalam ayay ka isti'daan dalbeen oo waa fasax bay weydiisteen fi dihaabi ila almadiinati madiine inay tagaan ayay ka codsadeen oy ka dalbadeen liajli buyuutihim guryahooda darteed qaaluu waxay yidhaahdeen innahaa cawratun guryaheennii waa af bannaan tahay laysa bayna alcaduwi wa baynahaa xaa'ilun cadowga meesha uu joogo madiine ka joogaa gudyaheennu xigaan waa cidlo cadowgii iyo iyaga wax u dhexeeya male bay dhaheen wahama banuu salima reer banuu salimana waxay ku hamiyeen ay ku dhowaadeen bilfashali inay markaa fulayoobaan uma habata allaahu ilaahay waa sugay kilta daa'ifatayni labadaa koox dagaalkii uxudna sidoo kale bani xaarifa iyo bani salima id hama طaa'ifataani minkum an tafshalaa wallaahu waliyuhumaa walabita almushrikuuna mushrikiintii way nagaadeen muxaasiriina iyagoo markaa hareeraynaya rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga shahran bil bil ayay markaa nebigu gaar ay ka hayeen ayb walam yakun baynahum qitaalun dhexdoodana dagaal kama dhicin liajli maa xaala allaahu bihi wuxuu alla kale uu ku teeday bihi maaga uu ku teeday dartii oo min amri اlkhandaqi ah dhufayska amarkiisaa godka baynahum wa baynahum oo iyaga iyaga u dhexeeya ilaa ana fawaarisa min qurayshin ilaa ana fawaarisa laakiin fardooley niman aad fardaha yacnii u wado oo min oo u kaxaysto oo min qurayshin reer quraysh ah oo minhum iyaga uu ka mid yahay camru bnu cabdiwuddin alcaamiriy iyo wa jamaacatun jamaaco macahu isaga la jiraan aqbaluu naxwa alkhandaqi khandaq xaggiisa ayay soo qaabileen usoo jeesteen dhowr ninoo yani fardooleyo camru bnu cabdiwud uu ka mid yahay yaa godka xaggiisa soo aadeen falammaa waqafuu calayhi markay dul istaageen qaaluu waxay yidhaahdeen inna haadihi tani lamakiidatun ina haadihi tani lamakiidatun shirqool weeyaan iyo dhagar maa kaanat alcarabu tacrifuhaa waa xeelad maa kaanat alcarabu carabu carab aanay ahayn tacrifuhaa inay taqaan uma tayamamuu waxay u qasdeen makaanan dayiqan meel cidhiiri badan min alkhandaqi godka ka mid ah godka yacni meel uu cidhiiri ka yahayo in la jiiro ay sahlan tahay faqtaxamuuhu way jiireen wajaawasuuhu waana gudbeen oo dhankii kale usoo gudbeen wajaalat bihim khayluhum ayb waxaa markaa la eh, eh, socotay fardahoodii fi sabkhati dhulkii gawaanka ahaa bayna alkhandaqi iyo wa salcin khandaq iyo salci inta u dhaxayso iyay fardahoodii kula socdeen markaa wa dacow ila albaraazi waxay dalbadeen marka inay mubaarasay dalbadeen faintadaba licamri bni cabdiwuddin waxaa u soo baxay caliyu bnu abi aalibin caliy bnu abi aalib baa u soo baxay camr bnu cabdiwud fabaarasahu waa la mubaarazooday oo waa la bannaan baxay faqatalahu اllahu ilaahay waa dilay calaa yadayhi cali gacmihiisu ku dilay wa kaana camrun camar wuxuu ahaa laa yujaaraa midaan lala ekaanin ama midaan lala yanii e, soconnin oon lala sinnaan karin fi ljaahiliyati jaahiliyadii shajaacatan xagga geesinimada midaan lagula tartamin buu ahaa oon lagula soconnin wa kaana shaykhan buu ahaa oday qad jaawaza almi'ata boqol dhaafay yowma idin maalinka nin boqol dhaafayna waa ahaanjiib qisada marka waxaa weeyaan ahlucilmiga yani ahlulxadiidka waxay dhahaan sanadkeedu waxbaa ku jira mubaarasadan laakiin ahlu dhammaantood waa sheegaan wa albaaquuna kuwii haray fayanaliquuna way noqonayeen raajiciina ilaa qowmihim iyagoo intii hartay camr bni cabdiuud markii la dilay intii kale way tageen iyagoo laabanayo ilaa qowmihim u laabanayo min xayu jaa-uu meeshay ka yimaadeen wa kaana haada kan wuxuu ahaa awala maa fataxa allaahu min khudlaanihim wixii ugu horreeyo alle uu guuleeyey muslimiinta uu ku guuleeyey ama uu u furay min khudlaanihim ah garab yacnii kabaxooda iyaga marka dullayntooda iyo inuu alla yacnii eh, garabkoodii laga baxay oo ay markaa yacnii guuldarra ay ku dhacayso tii ugu horraysay wa kaana shicaaru lmuslimiina muslimiinta afgaradkooda wuxuu ahaa tilka alghaswa duulaankaas tilka alghaswata duulaankaas xaamiim laa yunsaruun muslimiintu dagaalkaa waxay isku afgaranayeen xaamiim laa yunsaruun yani marka qofka xaamiim laa yunsaruun yidhaahdo waxaa loo aqoonsanaya inuu ciidanka ka mid yahay afgaradkuna ad waxaa weye horaan usoo marna waa bannaanyihi waxay isku afgartaanoo dad kale iskaga soocmaan waa samaysan karaan muslimiinta ayb walamaa qaala hada alxaalu xaalkaasi markuu dheeraaday cala almuslimiina uu ku dheeraaday bil la joogo araada rasuululahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu doonay an yusaalixa cuyaynata bna xisnin waalxaarita bna cawfin ra'iisay qatafaan wuxuu nebigu damcay uu doonay cuyaynatu bnu xisnin iyo xaaris bnu cawf oo labadii oday ee qoladaas qatafaan inuu la heshiiyey ayuu damcay ayb bil baa la joogaa ciidankii toban kun waaye gaaladii waa hareeray waa hareeraysan yihiin muslimiintii markaabu wuxuu is yidhi amaad si kale yeeshaayo dadkiiba marka laba u kala goostay nebigu markaa wuxuu dareensanaa qolana waa qolo iyagu yacni inay diin la dagaalamaan ay ka go'an tahay oo iyagu yacnii hadafkoodu uu yahay yacni dhiilla diineeda waddo qolana markaa wuxuu arkaayey inay iska yihiin hayaraac dad markaa la soo kaxaystay oo iyaga markaa yanii <clears throat> sidii mooryaan oo kale iska ahna oo iyagu qofkii wax siiyo isaga carab laalaadiyo markii labadaas u kala qaybsaday qadafaan ciidan aad u tiro badanna waa keeneen haddii marka iyaga inta wax la siiyo baxa la yidhaha inay iska baxayaan buu dareemayay markay baxaanna cadowgaagii oo tiradiisu aad u yaraatay baa soo baxaysa marka nebigu sidaabuu hamiyey ayb calaa uluثi timaari اlmadiinati magaalada madiina midhaha ka soo baxo saddex marka loo qaybiya qayb inay iyaga qaataan wayansarifaa ay iska tagaan biqowmihimaana ay la tagaan dadkooda qoomkooda wajarad waxaa socotay marka almuraawadatu war isdhaafsigii labadii qolo way isdhaafsadeenba hadalkii ayb calaa daalika arrinkaa walam yatima almru laakiin arrinkii ma dhammaystirmin oo in la saxiixdo ayaa dhinayd xata istashaara sal اllahu alayh waali wasalam ilaa nebigu ou la tashtay asacdayni labadii sacad fii dalika arrinkaa faqaalaha waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow in kaana allahu amaraka bi haada sidan hadduu alla ku faray fasamcan wadaacatan fanasmacuka waan ku maqlaynaa samcan maqlay wadaacatan wanudiicuka daacatan waanu ku adeecaynaa daaco wain kaana shayan si yahay shay tasnacuhu lanaa annaga darteena aad u samaynayso oo annaga aad noo samaynaysid falaqad kunnaa naxnu annagu waxaan ahayn iyo haulaai kuwa haaulaa'i alqowmi iyo qoladan cala shirki faqala qad kunnaa waxaanu ahay naxnu annaga iyo wahaaulaa'i alqowma qowmkan cala shirki baan billaahi shirki ilaahay loo shariig yeelo korkiis ayaan ahayn wa cibaadati alawsaan iyo asnaam la korkeed ayaan ahayn wahum laa yadcamuuna iyaguna ma damci jirin an ya'kuluu minhaa inay cunaan hoolaheenna ayb amratan miro inay ka cunaan hal miro inay cunaan ayb ilaa qiran mooyaane ayb ilaa qiran martisoor mooyaane inay ku cunaan oon annaga ku martisoorno aw baycan ama inay bayc ku cunaan faxiina akramana allahu tacaala markuu allana karaameeyey bilislaami uu nagu karaameeyey wahadaanaa lahu ou na hanuuniye islaamkii nagu hanuuniyey wa acazanaa bika adiga uu nagu kaa xoojiyey wa bihi ayb iyo isaga nucdiihim amwaalanaa miyaan maalkeenna siinaynaa markaa miyaan maalkeennii bixinaynaan siinaynaa marka alla alla adiga nagu kaa karaameeyey isagana uuna karaameeyey miyaan siinaynaa iyagana maalkeenna wallaahi baan ku dhaaranne laa nucdiihim ma siinayno ila sayfa seef un baan siinaynaa nimankan faqaala sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxauu yidhi innamaa huwa shay-un waa wax asnacuhu lakum idinka aan idiin samaynayo aniga wasawaba ra'yahumaa ra'yigoodii ayaana la toosnaaday uu sawaabiyey fii dalika arrinkaa ku saabsan radia allaahu canhuma walam yafcal min dalika shay-an mana samaynin arrinkaa ayb qisadanna marka yani waxay tusaysaa masalada marka culummadu ay kala baxaan waxaa weeyaan gaal xarbiya lacag ma la siin karaa gaal xarbi lacag ma la siin karaa ayb culimo badan baa ka hadasho oo aad u fara badan fuqahada kitaabuuljihaad ay uga hadlaan aad waxaa uga hadlay ibn اlmunaasif alqurطubi kitaabkiisa alinjaad fii abwaabi اljihaad ee labada mujallad ah ayuu kaga hadlay alxaafid اlcalaa'ina waa ka hadlay kitaabkiisa la yidhaahdo almajmuuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhab culummadana marka kutubu alqawaacid اlfiqhiyana waa uga hadlaan mas'aladu marka waxay ku seelaysan tahay uun asalka gaal xarbiya in lacag la siiya ma bannaano ayb asalku in maal la siiya ma bannaano oo maal lagula heshiiye la siiya ma bannaano aslan laakiin haddii ay hadday keento mafsadada marka maal siintiisa ka dhalanayso iyo mafsadada ka imaanaysa haddaan maal la siinin dagaalka lala dagaalaya mafsadada ka imaanayso labadaas xaalad muslimiinta middii u fiican labadaa mafsadaa inta miisaan la saaro haddaan la huraynin midda khafiifkaa la qaadanaya markaas markaas waa bannaantahay dhaheen marka in maal la siiyo lagula heshiiyo alimaamu اlbagawi tafsiirkiisa macaalimu tanziilka inama sadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin aayaddaa markuu sharxaayo wاlmu'allafati quluubuhum wuxuu ku soo daray kuwa quluubtooda lasoo dumaya waxaa ka mida buu yidhi sinfi gaalo ah oo muslimiinta yacnii daafahooda xuduudahooda deggan oo iyaga markaa muslimiintu ay ka baqaayaan shartooda isla markaana muslimiintu markaas aynan tabar u haynin oo meel kale ay ku maqan yihiin matalan gaal kalea dagaal kula jirtaa kan iyo kaas ma isku keeni kartid midkaas aad dagaalka kula jirtaana kuu daran adiga ma qaybsami kartid waxaa bannaan marka kuwaas intaad lacag iyo wax siiso ood markaa yacni intaad kan kuwan ka takhallusaysay in lacag aad siiso markaa dabadeed haddaad doonto heshiiska inta burisi dagaal marka iyaduna marka walmu'allafati quluubuhumtaana waa ku daraan asalkana qisadan baa daliil u ah maxaa yeele nebigu ma ku hamin lahayn shay xaaraan nebigu shay xaaraan inuu ku hamiyo wax suurtagala idan mar haddii nebigu ay ku soo dhacday heshiiskii uu galay saxiix keliya ay dhinnayd isagu ra'yi kale dartiisa uga tegey laakiin hamiga nebigu ma ahan inuu xaaraan yahay haddii la yidhaah waa xaaraan marka horeba nebiga miyaa xaaraan ku haminaya imaanaysa marka xaaraan marka maahan hadday keento xaajadaas xaajada qadarkeedana wax iskale dadka iyaga markaasna wax maamulaayo muslimiinta maamulo iyo dadka dagaalka aadka u yaqaana oo iyagu isdhihi kara maanta meeshii darneeday taagan tahay intay dagaalka xagga ka fiiriyaan qadaraan farsamadaas marka kuwaasaa la iman kara laakiin nin isagu markaa gurigiisa iska jooga iyo nin isagu yacnii aan aqoon u lahayn dagaalka iyo sha'nigiisa iyo ama nin aan isagu markaa yacnii booskeeda taagnayn iyo ma laha taas isaga waxaa kaloo qisadan laga qaadanaa nebigu sala allahu calayh waali wasalama <clears throat> ansaara u fakaraayay maxaa yeele ansaar nebigu waa soo dhoweeyey waxay kula heshiiyeen in ay u hiiliyaan naf iyo maal wax ay ka difaacaanna iyaga iska difaacaan inay ka difaacaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu isleeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankii sidaa yeele talada inaad wax ka siiso weeyaan say iyaguna si fiican u dadaalaanay si fiican nebiga awalba gacan waa siinayeen qalbigooda uu aad ugu caafimaado waa la tashtay marka taladooduna aqbalay aadowna marka ugu danaynaya istilaam marka muslimiintu marka hadday iska baqaan inay xaalatu isdilaam gaaraan isdilaam waxaa weeyaan gam in laga dhigo waxba aysan ka harin hadday gaaraan oy isku timaada taas iyo middaan in la doorto tan in la doorto ciiz bn cabdisalaam alqawaacid اlkubraa saas uu leeyahay marka masale fuqahadu ka hadleen waayo saasaana xaalkeedu uu yahay tashiguna marka inuu muhim yahay uma in allaha subxaanahu alla subxaanahu watacaala walahu alxamdu sanaca amran arrin ayuu sameeyey alle min cindihi isaga xaggiisa ka agtiisa ka ahaaday khadala bihi baynahum ou ku kala yacnii ku dulleeyey oo uu iyaga garbahooda ku kala tifay wafalla ou ku jeexjeexay jumuucahum iyaga yanii jumuucdoodii wafalla ou yacnii ku googooyey jumuucahum kulankoodii tirada badnaa ciidankii tirada badnaa ay ururiyeen marka allah xagga agtiisa wuxuu ka keenay yacnii arrin oo iyaga uu ku dulleeyey jumuucdaa tirada badanna uu ku kala jejebiyey wadaalika kaagaa wuxuu ahaa ana nucayma bna mascuudin nucayma bna mascuud bni caamirin alkhatafaaniy ninkaa qoladaa khadafaan ka dhashay radia allahu canhu jaa'a ila اnabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiguu u yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innii qad aslamtu aniga waan islaamay famurnii ifar bimaa shi'ta waxaad doonto markaas unbuu islaamay fa qaala sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi innamaa anta rajulun nin unbaa tahay waaxidun hal ah fakhadil cannaa xaggayaga nimankan ka dhagar oo yacni xagga iyaga ka xeelad ka samay xaggeenna xeelad kala imow oo yacnii kala jejebi oo kala burburi in istadacta haddaad awoodaysid fa ina alxarba dagaalku khadcatun ooyaan dagaalku waa xeelad iyo tab fadahaba min xiinihi buu tegay daalika kaaga ah ilaa bani quraydata ayuu aaday wa kaana cashiiran lahum wa kaana wuxuuna ahaa cashiiran lahum mid iyaga ku dhex jiro qaraabo oo kale la ah xiriir la leh fi ljaahiliyati jaahiliyadii fadakhala calayhim waa u galay wahum laa yaclamuuna iyagoon ogeyn biislaamihi islaamnimadiisa faqaala wuxuu yidhi yaa banii qurayda reer banii quraydaay innakum qad xaarabtum muxammadan muxamed baad la dagaasheen wa ina qurayshan qurayshna in asaabuu fursatan fursad hadday helaan intahazuuhaa way ka faa'iidaysanayaan ayb wa ina qurayshan quraysh in asaabuu hadday asiibaan fursatan furso fursadda oo intahazuuhaa ay ka faa'iidaystaan ka tegi maayaan ila nshamaruu ilaa bilaadihim waina qurayshan quraysh in asaabuu fursatan fursad hadday helaan intahazuuhaa way ka faa'iidaystaan way ka faa'iidaysanayaan wailaa haddii kale oo aynan fursad helin in way xaydxaydanayaan ilaa bilaadihim guryahoodii u xaydxaydanayaan wadammadoodii wa tarakuukum way idinka tegayaan idinka iyo wa muxamadan iyo muxamed fantaqama minkum muxamed waa idinka argoosana markaasna iyagu dhulay u laabtaan bay leeyihiin hadday fursad helaan say rabeen hadday waayaanna maka unbaa u marka nebiyullaahi moxamed iyuu ka aarsanayaa marka idinka qaaluu waxay yidhaahdeen fama alcamalu yaa nucaym camalku marka waa maxay see yeelanaa qaala waxa uu yidhi laa tuqaatiluu macahum hala dagaalgelinina xataa yucduukum intay idinka siiyaan rahaa'ina maxaabiis annaga idinma aaminayno dagaal idinla geli mayno ilaa aad dad quraysh ka mida dad idinka idinka mida aad noo dhiibtaan xaalku hadduu dhanaanaado hanala dhintaan kuwaas sidaa yeelan qaaluu waxay yidhaahdeen laqad asharta bira'yi ra'yigii saxda ah baad tilmaantay uma nahada ilaa qurayshin quraysh ayuu u kacay faqaala liabii sufyaan bu wuxuu ku yidhi walahum iyaga taclamuuna waxaad ma ogtihiin wuddii aniga jacaylkayga iyo wanusxii khayr miiridayda lakum aan idiin khayr miirayo qaaluu nacam bay dhaheen haa faqaala waxau yidhi inna yahuuda yahuud qad nadimuu way ka qoomameeyeen calaa maa kaana minhum wixii ka dhacay oo min naqdi cahdi muxammadin moxamed ballantii ballantiisa burinteedii ah way ka baxeen iyo asxaabihii ay ugaga baxeen ballantaa burintii ay buriyeen ayay ka baxeenay ka qoomamoodeen wa innahum iyaguna qad raasaluuhu waraaqay u direen moxamed annahum iyagu ya'khuduuna minkum inay idinka qabanayaan rahaa'ina maxaabiis yadfacuunaha ilayhi ay u dhiibaan isaga markaa waxay yidhaahdeen war annaga eh, eh, nimankaa ayaan ku keenaynaaye nadaa oo heshiiskii waa u soo noqonnay saabay dhaheen yahuud uma yumaali'uunahu way idinkugu tegayaan markaa calaykum idinka korkiinna muxamed bay markaa iyo idinkugu tegayaan iyaga iyo moxamed baa idinka markaa isugu kin tegaya uma dahaba ilaa qowmihi qoladiisiiba u tegay qadafaan ahayd faqaala lahum midla dalika sidaasoo kale ku yidhi falamaa kaana leylatu sabti habeenkii sabtigu markay dhacday min shawaalin bishii shawaal markay ahayd bacafuu ilaa yahuuda yahuud baa quraysh markaa waxay u direen yahuud innaa lasnaa biardi muqaamin war annaga meel la joogo ma joogno bil ayaan dadkeennii iyo guryaheennii ka soo maqannahay fanhaduu binaa qadan berri aan hinqanna oo nala kaca nunaajis haada arajul ninkaan aan dhammaystirna dagaalkii ugu dambeeyey iyo yacnii aan qaadne berrito kaalay aan dagaalka galno fa arsala ilayhim alyahuudu yahuuddii baa marka warqad usoo qoreen quraysh fa arsala alyahuudu yahuud way soo direen ilayhim ilaa quraysh bay usoo direen ina alyowma maanta yowmu sabti waa maalin sabti shaqa ma qabanno waxna ma samayno wamaca haada iyadooy sidaa haddana tahay fa innaa laa nuqaatilu macakum idinla dagaalgeli mayna haddii sabti laga baxa xataa xataa tabcauu ilaynaa ruhulan ilaa aad maxaabiis noo dhiibtaan ood na siisaan falamaa jaa'ahum rusulu nimankii ergadaa markay yimaadeen bidaalika arrinkaa ay la yimaadeen qaalat qurayshun quraysh waxay yidhaahdeen sadaqanaa wallaahi nucaym ibnu mascuud ninkii nucaym ibnu mascuud ahaa wallaahi run buu noo sheegay yahuud annagay rabtaa inay naga dhigato kabshulfidaa wanka laysku furanayo inay annaga naga dhigto saas is yidhaahdeen oo annaga inayna soo qabtaan moxamed noo dhiibaan iyagana sidaa ay ku nabad abaal u noqoto ayb markaasay waxay yidhaahdeen wabacauu ilaa yahuuda bay ay u direen innaa wallaahi baan ku dhaaranay laa nursilu lakum axadan qof aan idiin dirayno aan idiin soo dirayna maleh ma jiro fakhrujuu macanaa nala baxa faqaalat banuu quraydatu banuu qurayda waxay yidhaahdeen sadaqa wallaahi nucaymun ninkii nucaym aarun buu sheegay nimankan iyagii waxay rabaan inay maka u hadday fursad helaanna say rabeen haddii kalena inay dhulkoodii markaa dib u tagaan maka ay galaan oy aadaan hadhowna idinkii markaa iyo moxamed a isku soo hartaan <clears throat> ood sidaa markaa ku baaba'daan ayb saa buu yidhi markaa ayb wa abow an yuqaatiluu macahum way diideen inay la dagaal galaan markaa ayb wa arsala allaahu caza wajalla alla subxaanahu wa tacaala wuxuu soo diray calaa qurayshin quraysh korkeeda uu ku soo diray waman macahum iyo dadkii quraysh la jiray aljunuuda ciidankii iyo wariixa dabaylihii dabayshii tusalsiluhum iyadoo markaa dabaysha gilgilayso <clears throat> fajacaluu waxay gudagaleen laa yaqiru lahum qaraarun shayna inuunan u sugnaanaynin wax u sugnaado dhulka korkii ugu sugnaado yay waayeen teendhooyinkii waa ka duulayaan dheryaha ay dabka saartaan waa ka iyo weelashoodii waa ka duulduulayaan oo dabayshii baa qaadaysa <clears throat> qabow waa wadataa markaa dabaysha ayb walaa tahbutu lahum khaymatun teendhana waxay gudagaleen inaynan u taagnaanaynin inaysan u sugnaanaynin walaa unubun ayb xarigna adagna oo la adkeeyeyna ama yacnii bowd ay samaysteen waab ay sameeyeenna uma aanu sugnaanaynin ayb waab iyo wax ay xirxiraanna uma taagnaanaynin ayb walaa qidrun dherina uma taagnaanaynin walaa shay-un waxba u taagnaanaynin falamaa ra'uu daalika markay sidaa arkeen taraxaluu min leylatihim habeenkoodii ayay markaa guureen tilka taas ah habeenkooda taa ah <clears throat> ayay markaa cagta wax ka dayeenay guureen weliba nebiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> wuxuu u diray xudayfat bnuulyamaan inuu soo fiiriyo oo uu war iyo akhbaar iyo sahan markaa uu ka keeno ayuu u diray qabowga qabow aad u badan baa jiray waa ku dhibtooday markii dambeada nebiga gaar markuu u cayinay xudayfa ee kac tag uu yidhi waa yeelay marka de amarka rasuulka si la yeela male sala allahu calayh waali wasalama waa baxay marka meeshiibuu soo sahmiyey cidna ha dilin waxna ha samaynin baa nebigu ku yidhi markaa wuxuu yidhi ciidankii baan dhex galay abuu sufyaan aad baan ugu dhowaaday yidhi isagoo dabka kulaalayaan arkaayey oo marka qabowga jira darteed dabka markaa uu kulaalayo alraxiil alraxiil uu leeyahay war antagna antagna ayb bacdi alaahaar oo marka si yani kutub siyar ay sheegaan ama yani bacdi eh, alaahaar waxaa iyada kusoo aroortay xudayfa inuu eh, abuu sufyaan inuu yidhi war in laydinku dhex jira fiiriya nin walbo ninka geeskaaga ah ama dhinacaaga ninka jooga ogow hubso dad baa laga yaabaa inay nagu dhex jiraan xudayfa markaa wuxuu yidhi deg degba kii dhinacayga fadhiyey intuunan dhihin yaa tahay intuusan i dhihin ayaan aniga ku boobayoo waxaan yidhi man anta adu yaa tahay waa ka soo laabtay nebigoo tukanayaan u imid waa u sheegay buu yidhi wixii khabaroo jiray nebigu marka aad baa loogu farax geliyey ayb uu sheegayaa marka wa arsala sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu diray xudayfata bna alyamaan yukhbiru lahu khabarahum warkooda markaa inuu usoo ogaado uu usoo sheego fawajadahum kamaa wasafnaa wuxuu arkay oo u helay sidii aan ku soo sifaynay ayuu ku arkay wara'aa abaa sufyaana ayuu arkay yaslii dahrahu binaarin isagoo markaa dhabarkiisa ku yacnii kulayl kaga raadinaya dab dab ku kululaynayo kulaalaya walow shaaa xudayfatu xudayfa hadduu dooni lahaa liqatlihi dilkiisa walow shaaa xudayfatu xudayfa hadduu dooni lahaa qatlahu dilkiisa laqatalahu waa dili lahaa uma rajaca ilaa rasuuli lahi sal l slam nebigu usoo laabtay leylan habeen fa akhbarahu biraxiilihim wuxuu u sheegay markaa guuritaankooda yanii inay guurayaan falamaa asbaxa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu markuu waa beriistay hadan berito ilalmadiinati u kacay wa wadaca annaasu dadkiina ay dhigeen asilaaxa hubkii fajaءa jibriilu baa yimid calayhi salaam ilaa rasuuli اllaahi buu u yimid salى اllahu عalيyه ali wasalam wa huwa isaga oo yaqtasilu qubaysanaya fii beyti ummi salma ku qubaysanayo faqaala waxa uu yidhi awdactum silaaxa hubkii ma dhigteen hubkii miyaad dhigteen amaa naxnu annaga haddaan malaa'igtiinahay falam nadac ma aanan dhigin bacdu weli aslixatana hubabkeenna ma aanan dhigin weli inhad ilaa haa ulaa'i kuwan u kac in had in had uu dhigay daal dhigay waa in had waa bidaadi ayb inhad ilaa haaulaa'i kuwan u hinqo u kac yacni bani qurayda u jeedaa ayb markaa kadib waxaa bilaabmayo qaswatu bani qurayda wabilahi towfiiq sal اlla slam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wslm